alxamdu lilaahi rabb alcaalamiin w sala allahu calaa muxamed wcala aali muxamed wa sallama tasliiman waxaynu ku soo jirray mawduucii ku saabsanaa axkaamta ka dhalanaysa dhiigga xaydka ka dhalanaysa waxaynu joognay xukunka sideedaad oo in ciddada lagu tirinayo xaydka lagu tirinayo wa quruu waxaa laga eegayaa xaydka ama calaa qowlin daahirnimada laga daahir noqdo xaydka laftiisa cala alqowli aakhar Eh, wuxuu sheikhu inoo sheegay dumarka iyo ciddadoodu anwaacday u qaybsanto ayuu inoo sheegay qole waa dawaatulxayd oo xayd bay u saaxiib yihiin uurna ma laha waxay ku ciddo tirsanayaan saddex xayd inay helaan oo dhammaystiran dumarka qaarkoodna uur bay leeyihiin waxay ku cadadbaxayaan inay uur ka dhigaan ama qaar uurka ku xayda ha ahaadaan haddii la yidhaahdo gabadhu way ku xaydi kartaa uurka ama qaaraan ku xaydin ha ahaadaanee mar layba waxay ku cadadbaxaysaa biwadci alxamli inay uurka dhigto waxaana loo jeedaa uurka dhammaantii inay dhigto oo caloosheedu ay faariq noqoto yacanii uurkeedu u faariq noqoto wuxuu kaloo sheikhu inoo sheegay haddii dawaatulxayd aynay gabadhu ahayn oo xayd aynay lahayn sida inaanu xayd weli ku bilaaban oo da'dii lagu xaydi jiray aynay gaadhin oo ay sagiiro tahay ama inay tahay aayisa xaydkii ka quusatay sababtay uga quusatay si kastaba ha ahaato gabow ha ahaato Eh, ha ahaato camaliyad lagu sameeyey oo raximkii laga jaray walow da'deeduba ha yaraatee sabab kastaba ha uga quusatee hadday xaydkii ka quusato xaalka caynkaasna waxay ku cadadbaxaysaa saddex bilood bay ku caddadbaxaysaa wuxuu haddaba sheikhu yidhi wain kaanat min dawaati alxaydi laakin irtafaca xayduha lisababin macluum wain kaanat hadday gabadhu tahay min dawaati alxayd kuwa xaydka u saaxiibka ah hadday ka mid tahay waa dumarka xayda nooceeday ka mid tahay laakiin irtafaca xayduha laakiin xaydkeedii baa meesha ka baxay oo markaa baaqday xaydkeedii waa la waayey waxaa loo waayey lisababin macluum waxaa loo waayey lisababin macluum sabab la garan ayaa loo waayey sabab la garanayo ayaa loo waayey kal maradi waaradaac sida xanuun oo kalea loo waayey marka xanuunkaa daraaddii ayaa muddo badan wax xayda ayna isku arkin waaradaac naasnuugoo kalea loo waayey oo gabadhii ilmay jaqsiinaysaa jaqsiintaa ilmaha ay jaqsiinaysa daraaddeed ayaa xaydku u baaqda fa innahaa tabqaa fi filcidda waxay ku baaqi noqonaysaa ku sugnaanaysaa ciddadii wa in taalat ilmuddatu muddadu haba dheeraatabe xataa yacuuda alxaydu ilaa xaydku uu ka soo noqonayo oo fatactadda bihi dabeedna xaydka ay tirsanayso fa in zaala asababu hadduu sababtu zuusho meesha ka baxdo sababtii baa tagtay walam yacud ilxaydu xaydkiina ma soo noqon bian bari'at min almaradi waxay ku suushay sababtii oo meesha kaga baxday inay ka bogsatay xanuunkii bian bari'at min almarad aw intahat min alradaac ama waxay ka dhammaatay jaqsiintii ilmaha ay jaqsiinayse wa baqiya alxaydu murtafican xaydkina wuxuu ku baaqi noqdoo ku sugan yahay inuu maqan yahay oo aanu soo noqon fa innaha tactaddu bisanatin kaamilati min zawaali asabab waxay ciddo tirsanaysaa sannad dhammaystiran oo ka bilaabmaysa markii sababtu suushay cilladii manciday xaydka markay meesha ka baxday sannad wakhtigaa ka bilaabmaysa ayay tirsanaysa khilaaf baa masalada ku jira laakiin sheikhu wuxuu yidhi sannad dhammaystiran bay tirsanaysa haada huwa alqowlu asaxiix kani waa qowlka saxiixa ah alladii yantabiqu cala alqawaacid alsharciya kaas oo ku daboolmaya qawaacidda sharciga ah fainahu ida zaala asababu walam yacud ilxaydu saarat kaman irtafaca xayduha ligayri sababin macluum sababtu waxay tahay hadday sababtii tagtay oo meesha ka baxday walam yacud ilxaydu xaydkiina aanu soo noqon saarat waxay noqonaysaa kaman irtafaca xayduha sidii tii xaydkeedu uu markaa maqnaaday oo u tegey oo u tegey ligayri sababin macluum sabab aan la garanayn uu u tegey xaydkeedu noocaasay noqonaysa waida irtafaca xayduha ligayri sababin macluum xaydkeedii hadduu tagana oo u tago sabab aan la garanaynin uu u tago fa innaha tactaddu bisanatin kaamila waxay ciddo tirsanaysaa sannad dhammaystiran tiscatu ashhurin lilxamli ixtiyaatan wuu fasirayaa sannaddaa dhammayska tirani waxay tahay sagaal bilood oo lilxamli waxaa kuu bannaan inaad goddo waxaa kale kuu bannaan inaad hoos dhigto haddaad hoos dhigto waxay noqonaysaa yacni bedel waa bedelu mufasalin min mujmal sannaddii baa la tafsiilinayaa oo sagaal bilood iyo saddex bilood baa loo kala qaadaya marka shay mufasala laga beddelayaa shay mujmal ah bedelu mufasalin min mujmal baa la yidhahdaa waxaa kaloo ku bannaan inaad tidhahdo hiya sannadda dhammayska tirani tiscatu ashhurin lilxamli waa sagaal bilood oo u sugnaaday uurka ixtiyaatan ixtiyaad daraaddiina u sugnaaday dadaal la dadaalayo oo layska ilaalinayo qalad meeshaa inaan u soo gelin li'annahaa haalibu alxamli maxaa yeelay sagaalka bilood waa xamliga sidii haalibka u ahay wa tiscatu ashhurin lilcidda iyo saddex bilood oo u sugnaaday ciddada marka la isu geeyo sannad bay isku noqonayaan sheekhu waxau inoo tilmaamayaa raximahullah dumarkii dawaatulxaydka ahaa oo sinnigii lagu xaydi jiray weli jooga yaa isa ma ahoo xaydka kamay quusan kuwii aan xaydka weli gaadhinna ma aha nooc raja'a ah baa jirta xaydka inuu soo noqon doono xukunka saddexa biloodana waxaa lagu xidhay inay tahay mid ka quusatay wa hiya lam ta'is bacdu welina kamay quusane maa zaalat fii qaydi arajaa lilxayd kamay bixin weli inay ku sugan tahay yacnii qaydkii rajaaga inay ku sugan tahay waa isleedahay xaydku wuu kuu soo noqonayaa sidaas ayay weli joogtaa saas aawadee ma soo gudagelayso wallaa'iyo isna min almaxiidi min nisaa'ikum in irtabtum faciddatuhunna alaaatu ashhurin wallaa'i lam yaxidn liannaha lam ta'is bacdu idan mar haddayna ka quusan in la yidhaahdo saddex bilood bay iska ciddo tirsanaysaa meesha iman mayso marka waxaa loo kala qaado xaydkaasi wuxuu u baaqdoo muddadaa loo waayey muctaadka ahayd haba fara badnaatee sannad ama laba sano kay doontaba ha noqotee waxa loo waaye waxay noqon kartaa macluum aw lisabab hayri macluum sabab macluuma waa loo waayi karaa gabadhu waa xanuunsanaysaa xanuunkaasaana manciyey xaydka markaasaa la odhanayaa muddo intaa la eg intaasoo bilood ma xaydin ama sannad ma xaydin ama sanad iyo bar ma xaydin laakiin waxaa la garanayaa cillaa manciday waa mariida ah. maradkan baana manciyey maadaamay saas tahay ciddadii kor baa loo haynayaa ciddada tirintii la tirinaayo yaa hadda laguma jiree kor baa loo haynaya waxaa la sugayaa sababtaasi markay meesha ka baxdo dabadeed ayaa markaa la sugayaa waa la jiraarinaya masalanoo kale gabadhii markaasay umushay iyadoo markaa umushay ayaa ninkii fura ilmay jaqsiinaysaa waxaana dhici karta laba sano in jaqsiintaasi ay qaadato haalibka dumarkuna marka ay ilmaha jaqsiinayaan xaydka kuma helaan taasi waa haalibu nisaa xaydkii wuxuu u baaqdoo loo waayey lisabab macluum sabab la garanayo cidda tirsadkeedii looma guuri karo bilow gabadhani laysat biyaa'isa sabab manciday xaydkii baa meesha taalla oo macluum ah oo la garanayo hadday ilmaha naaska ka joojin lahaydna in yar dabadeed waxay filaysaa in xaydku u bilaabmo ciddadeeda iskaga jiraysaa waxaa la sugayaa muddada xaydku yimaado si xaydkii loogu tiriyo ayaa la sugayaa labadaa sanay jaqsiinayso ilmaha walow laba sanaba ha gaadhee muddada ay shakhsiinaysay xaydna aanu jirin ciddadii kamay bixin marka ilmaha naaska ka joojiso goortay doontaba ha noqotee dabadeed haddii xaydkii caadigii ku soo noqdo markaasaa loo tirinayaa alaasa xiyaad khalaas taasi waa qodob waa waadix arrinkeedu waa waxaa kaloo jira laba masalo kale mid waxa weeye waa tii aanu xaydkii sababtu u baaqdayba aan la garanayn waa dambaysaa tan hore lafteeda sababtii xaydka diidday ee mancisay hadday meesha ka baxdo haddana xaydkii iman waayo marka nooceedu wuxuu noqonayaa tii xaydkeedii loo waayey lisababin hayri macluum noocaasay ku biirto qaybtii hore way ka baxdo waxay gasheen nooca kale ayay gashay intii hore waxay ahayd xaydkeeda waxa loo waayey lisaabin macluum sababtii macluumka ahayd markay meeshii ka baxday haddana haddii la sii waayo la waayo waxay noqonaysaa in xaydkii loo waayey lisaabin hayri macluum haddaba taa xaydkeeda loo waayey lisaabin hayri macluum loo waayey sababta xaydkaa manciday lama garanayo xamli inuu jiro lama oga naasluug ma jiro xanuun mancinayo hadda lagu ogsoon yahay ma jiro bes waa la waayey un malmaanic waa inay hubsataa inay aa'isan noqoto iyo inay ka baaqato muddada yar ee xaydkii ay weydeena dee intaa inay kaga quusan baa laga yaabaa ila quusta iyagaa loo tiiriye dumarka wallaa'i iyo isna min almaxiidi wa hiya lam ta'is bacdu fii qaydi irajaa bay ku sugan tahay waxay rajaynaysaa fii yowmin min alayaam inuu xaydkii u soo noqdo bay filanaysaa rajaynaysa marka maadaama aynay ka quusannin sinigii lagu xaydi jiray ay joogto quus wax la yidhaahdaana meesha aynay imannin waxay u badinaysaa dee inuu xaydku jiri doono sidaas aawadeed waa la baxnaaninayaa waayah marka waxay noqonaysaa lisabab hayri macluum haddii loo waayo xaydkii sheekhu wuxuu yidhi waxay ciddo tirsanaysaa sannad oo sannadka maxay ku ciddo tirsanaysaa sannadkaasi waa ixtiyaad sagaal bilood baa habta ixtiyaad ah oo la baxnaaninaya sagaalka biloodna waa alxamli dumarka badankoodu intay uurka sidaan baa sagaalka bilooda ka badan waa jirtaa ka yarna waa jirtaa laakiin wakhtiyo badan baa waxaa la isticmaalaa in haalibka la ictimaado oo haalibka wax lagu xukumo haalibka in la eego haddana marka waxaa haalibkii xamligu waa tiscatu ashhur marka sagaal bilood waa muddadii xamliga haalibka u ahayde way joogaysaa bal inuu intaa xaydku yimaado muddadaa markuu xaydka iman waayo waxay tirsanaysaa markaas saddex bilood bay tirsanaysaa kaannaha yaisat yaa intii la jiraalin karayey waa la jiraaliyey xamlina ma jiro muddadii khaalibulxamli ahaydna waa la sugay sabab macluum oo xaydkii u baaqdayna ma jiro iyadoo gabadha da'deeduba yartahay xaydku waa iska tegi karaaye waxay noqonaysaa xaalka noocaasa inay yaa'isadii iskaga biirto marka sagaal bilood oo ixtiyaad ah bilaaba in xamli jiro ama wax la mida iyo saddex bilood oo ciddadii ah iyo saddex bilood oo ciddadii ah bay tirsanaysa marka sannadkaasaa cadad bixeedu noqonaya tan haddaba sababtii ka suushay oo xaydkii markaa uu baaqanayo lisababin hayri macluum markan dambe taasay iskala xukum noqonaysa taas ayay iskala xukum noqonaysa sheikhu waxa uu tilmaamay qowlka saxiixa ah ee qawaacidda waafaqayaa inuu qowlkaas yahay waxa yara ishkaal le hal masalo masaladaas waxay tahay tan markii hore xaydku u baaqday lisababin macluum oo muddada sababtaasi ay jirtay sugaysay sababtii markii meeshii ay ka baxdayna haddana la yidhi lisababin hayri macluum buu haddana u baaqday ee sagaal biloodoo dambe ha tirsato taasunbaa xoogaa ishkaal ka imanaya waayo dee gabadhan goorta la furay way horrayse waxaana dhici karta goorta la furay in zaman badani ka soo wareegay sida misaalkii aynu sheegnoo kale ee ku saabsanaa gabadhii markaa ummushay oo iyadoo markaa ku sugan fii nifaasiha markay umushayba wuu furay xamli xaggiisa ka yimi inaanu meesha jirin waa macluum markiina waxay gashay arrin ku saabsan radaac zaman badanna qaatay intaana waxaa la yahay hala sugo xayd bay ciddo tirsanaysaay inaynu u guurno bilo rukhso uma haysaneen garannay taasna addiladaa laga qaatay sababtii markii meeshii ay ka baxdo radaaci uu tegey xaydkii waa soo noqon waaye laba sano ama wax ku dhow bay nuujinaysay intaana xayd ma jirin kadib markii radaaci istaagay xaydkii haddii la waayey sanno dambay haddana jiraalinaysaa ishkaal bay leedahay waayo sagaal biloodba oo wakhtigan ka bilaabmaya ayaa dib loogu tirinaya ixtiyaatan lilxamli yacni dee waxaa ku jira nowcan maa bucdi haddaan tadaakhul ciddatayn la soo gelinayn waxaa jira waxa la yidhaha tadaakhul ciddatayn qofkii in dee cid kale ay hesho oo ciddaa ciddo dhex gasha masalan gabadhii oo ciddo ku jirta ayaa waxa weeye waxaa ku dhacday jimaac shubha ah cid baa ku qaldantay ninbaa xaaskiisii mooday masalan dabeedna waa u tegey laba ciddaa meeshiisa oo soo dhex galay marka qadiyaddaa haddaan loogu tawjiihin aan laodhan laba cidda inay soo dhex galeen baa ixtimaali kartaa dee baciid weeye in la xamli baa dhici karta inuu jiro waayo wakhti xamli ay qabsataaba meesha ma yaallo isla markay saa uu mushayba wuu furay marka masalada xoogaa u baahan kolley si hubinta ee ishkaalka yeelanaya waa suuradaasun laakiin inta kale waa waadix waa cadda sheekhu waxau uhi raximahullah ama ida kaana alaaqu bacda alcaqdi wa qabla almasiisi waalkhalwa hadduu alaaqu ahaado miya oo xasilo bacda alcaqdi guntinta guurka dabadii wa qabla almasiisi iyo taabasho ka hor waalkhalwati iyo khalwo saxiixa ah ka hor ayaa talaaqu dhacay falaysa fiihi ciddatun ilaaqa cidda kuma sugna xaal la itlaaqayo la sii daynaayo suwarkeeda aan la kala qaadan laa bixaydin walaa hayrihi xaydna kuma ciddo tirsanayso wax kalena kuma ciddo tirsanayso liqowlihi tacaala waxaana u daliila hadalkiisa allah uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow idaa nakaxtum almu'minaati uma tallaqtumuuhunna min qabli an tamassuuhun haddaa guursataan dumarka mu'minaadka ah umma tallaqtumuuhunna intaa dabadeedna afurtaan furtaan farqi ma kale lahaa kuwa la guursanaya inay kitaabiyaad yihiin ee sidani ka dhacayso iyo inay mu'minaad yihiin haddii mu'minaadkii la guursado oo aan loo tegin khalwo saxiixana lala yeelan sidaana lagu talaaqoo lagu furo cidda male wa kadalika alkitaabiya gabadhii kitaabiyadda ahayd ama yahuudiyadda ahayd ama nasraaniyadda ahayd ee cafiifa min azina ahayd ee zinada ka dhowrsoonayd haddii nin muumini guursado oo isagoo halkaaan u dhaafin oo aan u tegin laa bimassin walaa bikhalwatin saxiixa oo sidaa ku talaaqo xukunkeedu waxay tahay cidda male haddayna farqi kale lahayn kitaabiyaadkiiyo mu'minaadku xukunkana aynay ku kala duwanayn maxaa mu'minaat loo yidhi ila mu'minaadku waa wasfi maxaan la yaqaanay wasfigu inuu yeesho mafhuum waa wasfi mushtaq ah waxaana qaacidadu tahay tacriiqu alxukmi bilwasfi almushtaqi yu'dinu bitacliili bima minhu alishtiqaaq xukun in lagu xidho wasfi mushtaq ah oo la soo dhambalay wuxuu ku ogaysiinayaa in lagu cillaynaayo lagu sababaynayo cillo laga dhigaayo waxa ishtiqaaqu ka dhaco laga soo ishtiqaaqay inay cilladii tahay in la tilmaamayo haddana waa wasfi mushtaq ah tacliil miyaanu ku garansiinayn jawaabtu waxay noqonaysaa maya jawaabtu waxay noqonaysaa maya waayo yacnii qaacidadaasi waxay leedahay dawaabidoo mafhuum in laga qaadanayo ixtiraaz laga qaadanayo ay ku tusinayso tacliil shuruud bay leedahay waa inaanu haalibkii ku iman ayaa ka mida ah shuruuda haddana waxay ku timi wifaaqan lilaqlab aqlabkii iyadoo waafaqsan baa xukunkan yimi ragga mu'miniintii dumarkay guursanayaan waxaa u haaliba inay mu'minaat yihiin inay kitaabiyaat noqdaan waa min hayri alghaalib marka xukunka waxaa loogu xidhay lihalabati laakiin inuu cilladii isagu yahay laga tilmaami maayo idaa nakaxtum almu'minaati markaa guursataan dumarka mu'minaadka ah uma tallaqtumuuhunna intaa dabadeedna aa furtaan min qabli an tamasuuhunna intaydaan taabannin ka hor bimacnaa aydaan u galmoon wakadaa fuqahada qaar waxay ilxaaqinayaan wixii mudinno galmadii u ah khalwa saxiixa waxay ka cabbirayaan famaa lakum calayhinna min ciddatin tactadduunaha idinkuma sugnaan idinka yaga korkooda wax ciddaa oo aad tirsanaysaan idinkuma sugnaan waxaa laga qaataa aayadda ila bacda nikaax talaaq ma jirayo nikaax dabadii mooye hortii talaaq jiri maayo talaaq wuxuu jiri karaa un bacda nikaax waxaa laga daliishaday umma tallaqtumuuhunna summaduna waa atartiibu bimuhla khulaasada tanna waa iska waadix oo caddahay oo dumarka qaar inaynay ciddo lahayn laa bixayd walaa bikhayrih midnaba aynan ku ciddo tirsanayn ayaa laga qaadanaya laga daliishanaya saasaa laga daliishanaya waayah ee ka mida axkaamta ka dhalanaysa xaydka alxukmu waa xukunka lagu xukumaayo bibaraati araxim raximku inuu beri yahay ay bikhuluwihi inuu ka khaali yaho ka maran yahay min alxamli uurka ximli waxaa la yidhahdaa culayska la qaado ee ama dhabar ama madax lagu qaado waxaa la yidhahdaa ximli waliman jaa'a bihi ximlu baciirin marka waxaa loo jeedaa waa culays yacni awrka korka laga saarayo marka ximli baa kaa la yidhahdaa laakiin wixii uur lagu qaado waxaa la yidhaahdaa xaml wa hada yuxtaaju ilayhi kulama xtiija ila alxukmi bira'ati araxim xukunkan waa loo baahanaya mar kastoo loo baahdoba xukunka la xukumaayo baraa'ati araxim raximku inuu beri yahay mar kastoo loo baahdo waa loo baahanaya xukunkan walahu masaa'ilu wuxuu leeyahay masaa'il minha waxaa ka mid a idaa maata shakhsun can imra'atin yarihuhu xamluha idaa maata hadduu dhinto shakhsun shakhsi baa dhintay lab ha noqdo ama dhadig ha noqdo waa ayu shaks can imra'atin gabadh ayuu ka dhintay looma jeedo gabadhuu qabo waxaa loo jeedaa qof dhadig oo calaaqa ka dhaxaysa ayuu markaa ka dhintay biqaraaba aw bighayrihi idaa maata hadduu dhinto shakhsun shaksi u dhinto ayu shakhsin kaan dakaran kaana aw untha can imra'atin gabadh uu ka dhinto gabadhaasoo yarisuhu u dhaxlaya meydka xamluha uurkeedu u dhaxlayo wa hiya daatu zawjin gabadhaasina mid nin le ay tahay fa inna zawjaha laa yata'uhaa xataa taxiida zawjkeedu uma galmoonayo ilaa ay xaydo aw yatabayana ama uu caddaanayo xamluha uurkeedu ilaa uu ka caddaanayo labadaa mid ilaa ay dhacayso oo istibraa' gabadhi ay la imanayso uma tegayo fa in tabayana xamluhaa hadduu caddaado uurkeedu xakamnaa biirsihi waxaan xukumaynaa dhaxalkiisa uu dhaxlayo meydkaa dhintay biwujuudihi bixukmina xukunkeenna aynu xukunnay daraaddeed biwujuudihi inuu jiro aynu xukunnay yacni waxaynu dhaxalkiisa u xukumaynaa lixukmina xukunkeenna daraaddii aynu xukunnay biwujuudihi jiritaankiisa uu xamligani jiray xiina mawti muwarrisihi kii dhaxal siinayey markuu geeriyoonayey uu jiray wa in xaadat hadday gabadha xaydo markii maydkii dhintay dabadeed bay xayday xakamnaa bicadami irsihi waxaannu xukumaynaa inaannu dhaxlaynin lixukmina bibara'ati araximi bilxayd waxaynaan dhaxalkiisa u xukumayn inuu dhaxlayo maydkaas xukunkeenna daraaddii aynu xukunnay bibara'ati araximi raximku inuu beri ahaa oo xamli beri ka ahaa bilxaydi aynu ku xukunnay mas'aladan oo halkan kaga hadlaya waxaa laga yaabaa dadka qaarkood in ishkaal ay ku samayso ay yidhahdaan masaladu maxay ku saabsantay masaladu waa masale ku tacalluqday istibraa' istibraagaasina uu ku yimi hubsasho dhaxal la hubsanayo aawadii ku yimi masalan tusaalaheedu waxay tahay cala sabiil misaal gabadh ayaa waxay dhashay ilmay dhashay ilmahaa nin horay u dhashay iyadoo carruurtaa hore leh oo ninkaa hore ama ay kala tageen amaba uu dhintay bay nin kale isguursadeen ninkii kale oo qaba ayaa carruurteedii hore mid ka mida ayaa dhintay carruurta ninka dambe waxay noqonayaan shakhsigaa hore waxay noqonayaan dee ikhwatun lium oo hooyadood baa dhashay waase kala aabbe hooyadood nin kalaa qaba marka uu dhintay carruurteedaa hore mid ka midii u dhinto dee cid xijaabta haddaynay jirin oo asal lab iyo farac midnaba haddaanu jirin ikhwatun lium waa dhaxlayaan walaalihiisii xagga hooyo way dhaxlayaan masalan marka uu dhintay shakhsigaa hore hadday suuragal tahay ilma inuu uurka ku jiray oo muddo ay suuragal tahay ilmahaasi ku dhasho dee waxaa la odhan karaa dee ilmahani waa jiray marka waxaa la doonayaa in la hubiyo ilmahani markan miyuu jirayoo uurka ku jiray cinda mowti almuwaris mise uurka kuma jirin haddii ixtimaal aanu imanayn arrinku iska waadix yahay oo xaaje aan loo qabin tan dee ma soo gelayo oo lama odhanayo uma galmoon karti xataa taxiida marka aan xaajo loo qabani waa maxay marka aan xaajada loo qabin waxay noqotay oo kale gabadhii uur bay leedahay uurkeeduna waa waadix waa cad yahay mar haddii xamli macluumi uu jiro masaladan iman mayso waa qodob mid labaad waxay tahay gabadhii waa yaa'isa waa alqawaacidu min annisaa xaalka noocaasana hadday markaa noqoto sidaas xamli kama suuragal aha saas aawadeed xaaladdaana ma imanayo istibraa iman maayo istibraa ma imanayo waxaa la mid a markaasaabay umushayoo isla markay umashuu dhintay waa la og yahay inaan uurka waxba ku jirin xaalka noocaasana waxa weeye istibraa xaaje looma qabo nifaaska dee waxaweye dhiiggii dhalmada hadday ku jiraan dee waa la garanayaa inaan xamli jirin marka lama odhanayo xayd sugiya wax lamid mida marka aahir noqoto nifaas ka daahir noqoto xayd sug la odhan suwarka noocaasi calaa kulli xaal ay waadixa tahay ama xamli jiro ama xamli inaanu jirin la ogsoon yahay ama xamliba aanu suuragal ahayn waxaa la odhanayaa istibraa kama suuragal aha istibraa meesha ma imanaya noqonaysa mas'aladanna saxaabadii baa fatwooday almuwafaq ibnu qudaama wuxu uhi faslun ida tazawaja rajulun imra'atan laha waladun min hayrihi famaata waladuha faina axmada yactazilu bimacnaa qaalu ujeeda yactazilu imra'atahu xata taxiida xaydah wahada yurwa can caliy bni abi aalibin waalxasani ibnihi wa naxwuhu can cumara bni alkhaaabi wa can xusayn bni caliyin wasacbi bni jahaama wa bihi qaala cataa'un wa cumaru bnu cabdilcaziizi wannakhaciyu wa maalikun wa isxaaqu abu cubayd qaala cumar bnu cabdilcaziiz laa yaqrabuha xataa yundara biha xamlun am la xataa yundara biha xamlun ay a biha xamlun am la wainama qaaluu dalika liannaha in kaanat xaamilan xiina mowtihi warisahu xamluha wain xadasa alxamlu bacda almowti lam yarithu fain kaana lilmeyti waladun aw abun aw jaddun lam yuxtaj ila istibraa'iha sida aynu sheegnay buu tilmaamayaa cidda sidan ku tagtayna waa sheegay hadday saxaabo tahay iyo hadday taabiciin tahay iyo hadday a'immadii ka dambeeyey tahay waa soo naqliyey waxaynu sidaa u nidhi bay yidhahdeen hadday xaamil ahaan lahayd markan uu meyd ku dhintay xamligan baa dhaxali lahaa hadduu uurkani soo dariyey geerida dabadeedna ma dhaxlayo marka waa in la kala hubsadaa uurkani markaa mawjuud ma ahaayo ma jiray mise ma jirin haddaba maydka dhintay hadduu u sugan yahay asal lab hadduu u sugan yahay ama farac u sugan yahay xaalka noocaas ah xaajo looma qabo istibraageeda waayo xamligu dhaxli maayo fa in kaana lilmeyti waladun waa farac oo waaris ah awlaadu albanaat soo geli maayaan waxaa laga tilmaamaya awlaaduhu aw awlaadu ibnihi lab ha noqdaan ama dhadig ha noqdaan hadday maydkii u sugan tahay welad farac waarisi haddii u sugan ama aabbe ama awow wa asal lab xaaje looma qabo oo looma baahno istibraa' lianna alxamla laa miiraasa lahu wain kaanat xaamilan qad tabayana xamluha lam yuxtaj ila istibraa'iha lianna alxamla macluum hadday xaamil tahay oo xamligeeduna caddaaday uur weynu halkaa taagan baabay leedahay uur waadixay leedahay qad tabayana xamluha markaana istibraa uma baahna waayo xamligu waa macluum wa in kaanat aayisatan lam yuxtaj ila istibraa'iha lilya'si min xamliha hadday yaa'iso tahayna istibraa' uma baahna quusta xamligeeda laga quustay daraaddeed wain kaanat miman yumkinu xamluha walam yabin biha xamlun walam yactasilha zawjuha faatat biwaladin qabla sittati ashhur waris hadday haddaba dhacdo gabadhii waxaa ka suura gala xamli oo aayiso xamligeeduna ma caddaan zawjkeedii kama dheeraan muddadii markii maydkaasi dhintay ictizaal lama imanin xataa taxiida aw yatabayana xamluha laakiin waxay ku dhashay muddo ka yar qof nool muddo ka yar lix bilood marka laga joogo geeridii meydkaas lix bilood muddo ka yar bay ku dhashay markaana waxaa caddaatay uurkani inuu jiray qabla mawti almuwarith waayo lix bilood wax ka yar ilma nooli kuma dhalan karo wa in kaanat miman yumkinu xamluha walam yabin biha xamlun walam yactazilha zawjuha faatat biwaladin qabla sittati ashhur waris wain atat bihi bacda sittati ashhurin min xiina bacda mowti waladiha lam yaris hadday laakiin ilmo la timaaddo gabadhaasi oo dhasho lix bilood dabadeed wax ka badan bacda sittati ashhur bay la timi baa ilmo dhasha lixdaa bilood oo laga soo tirinayo goortii uu galmooday ee ka dembaysay mowdka muwariska ka dambaysay wa in atat bihi bacda sittati ashhurin min xiina waiha bacda mowti waladiha lam yaris ma dhaxlayo lianna laa natayaqanu wujuudahu xaala mowtihi wa hada yurwa can sufyaana wa huwa qiyaasu qawli shaaficiyi wa huwa qiyaasu qowli shaaficiyi a'immadii hore ku tagtayna uu kuu sheegay waxaanu ku yidhi sufyaanna waa laga soo wariyaa shaafici hadalkiisa sida qiyaaskiisu keensanayana waat waayahay masaladanna waa saas alcaashiru wujuub algusli xukunka tobnaad waxa weeyaan waa in maydhi waajibta axkaamta uu sheikhu inoo sheegay inay ka tartiibsamayso inta ugu muhiimsan baan soo qaadanayaa buu yidhi waa toban xukun buu ka soo qaatay xukunkii ugu dambeeyey uu sheegayo weeye axkaamihii kale waa ka tegey xukunka tobnaad waa in maydhi ka waajibayso xaydkii xaydkii marka laga daahir noqdo gabadhu inay maydhataa waajib ku noqonaysa fayajibu cala alxaa'idi idaa tahurat an takhtasila bitathiiri jamiici albadan nuskhada mu'asasat shaykh bitatahuri baa ku sugan laakiin waxaad mooddaa sida tabacaadka kale qorayaan inay ka fiican tahay oo bitathiiri ah fayajibu waxa waajiba cala alxaa'idi gabadhii caadada qabtay waxaa ku waajiba idaa tahurat markay daahir noqoto waxaa waajib ku ah an takhtasila inay maydhato oo ay ku maydhato bitathiiri jamiici albadan jidhka dhammaantii inay taahiriso waa inay ku maydhataa waajib bay ku tahay liqowli nabiyi sala allahu alayh wasalam waxaana u daliila hadalka nebigu uu yidhi calayhi asalaatu wassalaam lifaatimata binti abi xubaysh uu ku yidhi gabadha loodhan jiray faatima binti abi xubaysh loodhan jiray uu ku yidhi fa aqbalat alxaydatu fadaci asala xaydku markuu oo uu yimaado salaadda ka tag yacni ha tukanin waidaa adbarat fakhtasilii wasallii marka xaydku daba jeediyo oo u tago fakhtasilii maydho wasallii tuko rawahu albukhaariyu xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari bukhaari iyo muslimba waa soo wariyeen waa muttafaqun calayhi wa aqallu waajibin fi lghusli waajibka ugu yar maydha gudihiisa an tacumma bihi waa inay wada gaadhsiiso jamiica badaniha jidhkeedoo dhan xataa maa taxta ashacar waxaa xataa timaha ka hooseeya guntooda ah ay ku yaalliin waa inay biyaha si fiican u gaadhsiisaa waalafdalu an yakuuna calaa sifati maa jaa'a fi alxadiis sida fadliga badanna waa in maydhu ay ku sugnaato sida xadiisku ku yimi sifadiisa inuu ku sugnaato sifada oo xadiiska ugu yimi uu ku sugnaado can inabiyi sala allahu alayh wasalam xaysu sa'alathu asmaa'u bintu shakal nebiga uu kaga yimi xadiisku calayhi salaatu wassalaam xaytu sa'alathu markay weydiisay asmaa'u bintu shakal gabadhii asmaa bintu shakal la odhan jiray can gusli almaxiid yacnii xaydka maydha laga maydhanayo ayay weydiis bimacnaa maydha sababta xaydka lagu maydhanayo ayay maydhaasay weydiisay see loo maydhanaya fa qaala sala allahu alayh wasalam markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi ta'khudu ixdaakunna maa'aha wa sidrataha waxay qaadanaysaa midkiin biyaheeda wa caleynteeda gobkana waa qaadanaysa oo fatatahharu waa isku daahirinaysaa isku nadiifinaysa fa tuxsinu atuhuura waxay wanaajinaysaa daahirinta ay isdaahirinaysay wanaajinaysaa si fiican bay isugu nadiifinaysa isugu daahirinaysa si wanaagsan bay isugu daahirinaysa uma tasubbu calaa ra'siha intaa dabaed waxay ku shubaysaa biyaha madaxeeda fatadlukuhu waa ku duugaysaa oo ku cidaadaysaa dalkan shadiidan duugis bimacnaa timihii iyobay isku xoqaysaa si biyuhu si fiican u gaadhaan oo timaha dhexdooda iyo guntoodaba biyuhu ay gaadhaan fatadlukuhu dalkan shadiidan waa duugis yacni daran xoog ah xataa tabluqa ilaa ay gaadhayso ama tubliqa ay gaadhsiinayso biyaha shu'uuna ra'sihaa yacni madaxeeda bimacnaa timaha madaxeeda guntooda yani waxaa loo jeedaa shu'uunta ay usuula ra'siha yacni haragga madaxa oo halkaa gunta ahee bimacnaa timaha guntooda ah ay haragga maqaarka madaxa kaga yaaliin si fiican ay u gaadhsiinaysa biyaha uma tasubbu calayha almaa dabeedna waxay ku soo shubaysaa biyaha iyadoo hore u cidaaday biyihii markaa si fiican sii waad gaadhsiisay haddana ku shubaysaa uma ta'khudu firsatan mumasakatan intaa dabaed waxay qaadanaysaa in yar oo mara ah oo mumasakatan yacni miski la mariyey ay qitcatu qumaashin fiiha miskun qumaashku waa marada in yar oo mara ah oo miski la mariyey ayay qaadanaysa fatatahharu biha way isku daahirnaysa waxaa la doonaya xataa raa'ixadii dhiigga iyo wixiiba inay tagaan baa la rabaa fa qaalat asmaa'u waxay tidhi asmaa kayfa tatahharu biha say isugu daahirinaysaa fa qaala subxaana allah ilaahay baa xumaan ka nasahan tatahharii biha riwaayaadka qaarkood waxaa ku sugan isku taahiri fa qaalat caa'ishatu laha waxay ku tidhi caaisha tatabbaciina ahara addami waxaad raaraacaysaa raadkii dhiigga oo waxaan aad raacsiinaysaa ku bi'inaysa waxaa la doonaya xataa raaixadii dhiigga iyo wixiiba inay tagaan baa la rabaa rawaahu muslim nebigu calayhi salaatu wasalaam tafaasiishaa inuu sii galo waa ka xishooday dabeedna markay ku celisay waa tasbiixsaday ereygiibu ku soo celiyey caaisha waxay tihi waan kaxeeyey anaa gaar ula baxay anaa dabeedna u sii sharxay bay tii dabeed waxay tidhi caaisha nicma nisaa'u nisaa'u lansaar dumar waxaa u wanaagsanaaday dumarka ansaarta lam yakun yamnacuhunna alxayaa'u an yatafaqahna fiiddiin uma diidin xishoodku inay diintooda bartaan oo aqoon diintooda u yeeshaan taas yadaa xishoodkooda uma diidin sheikhu waxau uhi raximahullaah walaa yajibu naqdu shacri ara'si waajibi maayo timaha madaxa inay furfurtaa waajib ku noqon maayo furfurka timaha madaxa la furfuraa waajib noqon maayo ilaa an yakuuna mashduudan biquwa inuu ahaado timaha madaxu mid la adkeeyo si aada loo adkeeyey mooyaane haddii kale waajib ma aha in la furfuro bixaysu si oo yukshaa laga baqaayo anlaa yasila almaa'u ilaa usuuli biyuhu inay gaadhi waayaan timaha guntooda inay gaadhi waayaan laga baqay sida timaha madaxa la tidcay haddii aad loo adkeeyey oo danniga khaalibkaa loo malaynaayo biyuhu inaynay gaadhayn timaha guntooda inaynay gaadhayn oo sida loo badinaya ay tahay ama danniga khaalibka ah inaynay biyuhu gaadhayn timaha guntooda wajaba naqdu waxaa waajibayaa in la furfuro ayaa waajibaysa lima fii saxiixi muslimin waxaana u daliila xadiidka ku sugan saxiixi muslim min xadiisi ummi salama radia allaahu canha annaha sa'alat innabiya sala allahu alayh wasalama faqaalat in ummu salama ay weydiisay nebiga calayhi asalaatu wasalaam waxay ka mid ahayd zawjaadkii nebiga sala allahu aleyh wasalam bay ka mid ahayd hindaa loodhan jiray waana ina abi umaya almakhzuumiy annaha sa'alat innabiya sala allahu aleyh wasalama faqaalat inay nebiga weydiisay oo ay tidhi inni imra'atun ashuddu shacra ra'sii anigu waxaan ahay gabadh ashuddu waxaan adkeeyaa shacra ra'sii timaha madaxaygaan aad u adkeeyaa afa anquduhu ligusli iljanaabah janaabada maydhashadan ka maydhanaya daraaddeed ma u furfuraa wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa ku sugnaydoo muslim ku sugan lilxaydati waljanaaba xaydka markaan ka maydhanayo ma u furfuraa iyo janaabada markaan ka maydhanayo ma u furfuraa bimacnaa xayd daraaddii iyo janaaba daraaddeed bimacnaa maydhashada laga maydhanayo labadaa ma u furfuraa ayay nebiga weydiisay calayhi asalaatu wassalaam fa qaala laa wuxuu ku udhi nebigu calayhi asalaatu wassalaam maya waxba ha furfurin innamaa yakfiiki an taxsii calaa ra'siki alaasa xasayaat waxaa kugu filanoo qura inaad ku shubto calaa ra'siki madaxaaga alaasa xasayaatin saddex goor biyaha inaad ku shubto bimacnaa labada sacab intaad isbarbardhigto biyaha aad ku shubtay ama ku qaaday yacnii labadaa baabbaco ku soo qaaday saddex goor inaad ku shubto biyahaas baa kugu filan uma tufiidiina calayki ilmaa intaa dabadeed waxaad isku shubaysaa biyaha fatadahhariina waad isdaahirinaysa biyahaasaad isku daahirinaysa mas'alada uu halkan sheikhu kaga hadlayaa waxay ku saabsan tahay maydhashada laga maydhanaayo xaydka gabadhiina xaydkii markuu ka go'o inay ka maydhataa waxay ku tahay waajib waa ashyaada maydhashada waajibisaa waxaa ka mida janaabada waxaa ka mida mawdka waxaa ka mid a xaydka waxaa ka mid a nifaaska marka xaydku wuxuu ka mid yahay ashyaada waajibinaysaa maydha waajibinaysa goorta maydhaasi ka waajibaysaana waxay tahay waa marka xaydka laga daahir noqday kadaalika waxaa la mida dhiigga dhalmada markay gabadhu ka daahir noqotona saasoo kale waxaa ka waajibaya maydh baa ka waajibaysa xaydka gabadhu markay ka daahir noqoto inay maydhata inay waajib ku tahay waxaa u daliila aayadda qur'aanka ah faactazilu nnisa'a fi lmaxiid walaa taqrabuuhunna xataa yatahurna faida tatahharna faatuuhunna min xaysu amarakum allah weliba qiraa'ada kale walaa taqrabuuhunna xataa yatahharna ha u dhowaanina ilaa istaahiriyaan isdaahiriyaan waatatahuru alkaamil huwa alguslu tatahurka dhammayska tiranna waa maydha waxaa kaloo u deliila xadiidka nebiga calayhi asalaatu wasalaam faida aqbalat alxaydatu fadaci asalaa waida adbarat fakhtasilii wasallii xadiiska aynu soo aragnay min xadiisi faatimata binti abi xubaysh ee bukhaari iyo muslim ay soo wariyeen ayaa u daliil ah marka waa amar fakhtasilii wasallii waalamru yaqtadi alwujuub amarkuna wuxuu keensanayaa waajibnima ayuu keensanaya saas aawadee ahlucilmigu waxay qabaan inuu waajib yahay xaydka gabadhu markay ka daahir noqoto inay maydhataa inuu waajib ku yahay xaydkii waa xadis akbar xadadka akbarkaahi wuxuu ku irtifaacayaa meesha kaga baxayaa maydhasho haddaba maydhii la maydhanayo gabadhu ay maydhanaysay waxa uu leeyahay laba nooc nooc waa mujzi waa inta ugu yar ee uu ku asaxayo maydhaas noocna waxa weeye waa kaamil algusl kaamil aw algusl mustaxab waa maydha sunnaha ah ama maydha dhammayska tiran guslulkaamil wuxuu noqonayaa waa kii koobsaday waajib iyo sunno labadaba oo qadarkii waajibka ahaa keliya aan lagu kaaftoomin ayaa waxaa la yidhaahdaa alguslulkaamil ayaa la yidhahdaa alguslulmujzi waa maydha asaxaysa oo maydhnimada ku filan qadarka ugu yar ee ku filan marka maydha koobsanaysa sifada xadiisku sheegay waxaa la odhanayaa waa maydhii mustaxab ka ahayd ama dhammayska tirnayd alguslu lmujzi waxa weeye waa adnaa guslin yajibu cala almar'a waa qadarka ugu yar ee maydhasho ah ee gabadha waajibka ku ah ayaa waxaa la odhanayaa waa mujzi kadaalika ninku markuu janaabada ka maydhanayo ama gabadhu janaabada ka maydhanaysana labadaas qaybood ayuu noqonaya mujzi iyo kaamil maydha mujzi ah ee asaxaysa waa qadarka ugu yar ee ee waajibka keliya bimacnaa gusli ku filan gabadha ka ugu yar waa mujzi'a ka ahe waa inay biyaha uun jidhka wada gaadhsiiso oo wada mariso sifaday doontaha u mariso meeshay doontaha kaga bilowda walow weysaba yaynay raacin ya kaas waxaa la odhanayaa yacni an tacumma almaa'a bijamiici badaniha dhammaan waa istijoonaysaa waa maydhaysaa jidhka kale oo dhanna biyaha waa gaadhsiinaysa hadday madaxa tahay iyo hadday jidhka kale oo dhan tahay wax sunno oo ziyaada iskuma dayeyso kaasi wuxuu noqonayaa qadarka ugu yar oo maydh ku waajiba qadarka ugu yar ee gabadhu ay la imanayso ka mustaxabkii waa ka xadiidku ku soo arooray in nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam taakhudu ixdaakunna maa'aha wa sidrataha fatatahharu fatuxsinu atuhuura uma tasubu calaa ra'siha fatadlukuu dalkan shadiida ila aakhirihi waxaynu garanaynaa jidhkao dhan biyaha in la gaadhsiiyaa inay tahay biyahaasna si fiican loogu maydhaa mar kale biyaha la gaadhsiinaya loogama jeedo in lagu subkaayo laga tilmaami maayo ee biyuhu waa inay markaa jidhka ka dareeraan tufiidiina waa ka xadiisku sheegaya biyaha jidhka waa lagu shubaya waa lagu burqinaya dalkigu waajib ma yahay mise ma aha culammadu taa waa isku khilaafaan bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdaan yacni dalkigu waa waajib waayo haddii aan markaa e, gacmaha la marin oo lagu duugin ama markaa waxa la marin maydhis noqon mayso ee bes saasun loogu shubo bacdu ahlicilmina waxay leeyihiin may dalkigu waajib ma aha dalkigu wuxuu noqonayaa sunna yacni sunna ayuu noqonayaa qadarkii waajibkaa dheeraad buu ka yihi sidaas yadaa bay leeyihin saas aawadee qofkii hadduu markaa e, biyo dhex quuso biyaha badda ama biyaha berkadda ayuu galay deedna sidaasuu u quusi waana niyeeyey markaa waxaway maydhii dadna waa ka soo baxay saxa alghuslu maydhashadii waa asaxday saas yadaa bay leeyihin marka culamada qaarkood waxay qabaan dalkigu inuu mustaxab yahay waxyaalaha mustaxabbaadku gelayaa shaaficiyada laftooduna waxay ka mid yihiin qolyaha mustaxabka ku tirinaya laakiin bacdulmadaahib baa waxay qabaan eh, dalkigu inuu maydha mujzi a ah ka mid yahay oo biduuni dalkin aan maydhashadu eh, sugnaanayn waajib inay tahay in jidhka la mariyo gacmaha inay waajibta tahay calaa kulli xaal waxay u badan tahay inay mustaxab tahay dalkigu saas yadaa bay u badan tahay waayo saas aawoodee axaadiista kuma soo wada aroorin xadiiskan ummu salama muxuu sheegayaa laa inamaa yakfiiki an taxsii calaa ra'siki alaasa xasayaat suma tufiidiina calayki almaa fatatahariina biha marka hadday weyse tahay iyo hadday marka waxa weeye markaa maydh tahay dhammaan axaadiista mid ku soo wada arooray maaha mid ku soo wada arooray ma aha marka saas aawadeed in ayna waajib ahayn ay sunno tahay ayaa insha allaahu saxan marka gabadhii ay ka maydhanayso xaydkii ama janaabadii haddii timaheedu tidcan yihiin inay furfurtaa waajib ma ku tahay mise kuma aha masaladaa waxaa ku sugan khilaaf bayna ahlicilmi culammada qaarkood waxay yidhaahdeen ilaaba ilaa waa inay furfurtaa bacdu ahlicilmi ayaa saas yadaa yidhi waana sida markaa laga sheegay ibraahiim annakhaci inuu yidhi cala alitlaaq way furfurays waajibna waxaa ku ah inay furfurto culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen mee janaabada iyo xaydkaa la kala qaaday janaabada waa la furfurayaa laakiin xaydka lama furfurayo culamada qaarkoodna waxay yidhahdeen labada midnaba in la furfuraa waajib ma aha qofku waa furfuri karaa lama diidaa inuu furfuro lakiin waxaa laga tilmaamaya wujuubkaa laysku hayaa bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen inay gabadhii furfurtaa tidica madaxeeda timaheeda tidcan inay furfurtaa waajib kuma aha laa fii ghusli alxayd walaa fii ghusli iljanaaba midnaba inay furfurtaa ma saarna mooyaane timahaasi inay aad u adag yihiin oo la malaynaayo danni haaliba inaan biyuhu gaadhayn guntooda haddii sidaa la malaynaayo si kastoo loogu shubo inaan biyahaasi gaadhayn guntooda oo hoostu ay iska qallallaanayso walow haba yaraato qadarka qallallaanaya xaalka noocaasa ee yajibu naqdu in la furfuro ayaa waajiba in la furfuro ayaa waajiba shiiraazi wuxuu ka odhanayaa muhadabka fain kaana laha dafaa'iru fain kaana yasilu almaa'u ilayha min hayri naqdin lam yalzamha naqduha haddii timihii gabadhu ay tidcan yihiin hadday biyuhu gaadhayaan iyadaan la furfurin timaha guntooda ama hoostooda ay gaadhayaan lam yalzamha naqduha kuma waajib aha inay furfurtaa lianna umma salamata radia allaahu canha qaalat yaa rasuula allahi inni imra'atun ashuddu dafra ra'sii afa anquduhu lilghusli min aljanaaba فقال النبي sala الله عليه wasalam لا inama yakfiiki an taxsii cala ra'siki halaasa xasayaatin min maa suma tufiidii calayki almaa faida anti qad tahurti alxadiis wain lam yasil ilmaa'u ilayha ila binaqdiha lazimaha naqduha لأن iisaala almaa'i ila alshacri waalbishrati waajibun wuxuu shiraazi odhanaya marba hadday biyuhu gaadhayaan timaha guntooda oo meel ka mida aynay biyihii ka baaqanayna ay wada gaadhayaan dhammaan iyagoo iska markaa tidcan waajib kuma aha inay furfurto waxaana u daliila xadiiska ummi salama ayaa u daliila laakiin haddii aanu biyuhu gaadhaynin ee timaha guntooda iyo haragga ka hooseeya maqaarka ah in la furfuro mooye si kale aanay ku gaadhayn lazimaha naqduha waxaa ku waajiba inay furfurtaa waajib ku ah sababtu maxay tahay tacliilku waa maxay lianna iisaala almaa ila alshacari waalbishrati waajibun biyuhu in la gaarsiiyaa timaha iyo jidhka maqaarka ka hooseeya timaha intaba in la gaarsiiyaa waa waajib wamaa laa yatimu alwaajibu ila bihi fahuwa waajibun qaacidaduna maxay tahay wixii aanu waajibku suuroobayn in isaga lala yimaado mooye si kale aan waajibkii lagu fulin karayn in isaga lala yimaadaana wuxuu noqonayaa waajib marka min tamaami buu noqonaya waayahay bacdi waxay u dabdiyeen xadiiska in imra'atun ashuddu dufura ra'sii maana sida nawowi sheegaayo inay sabab tahay nu soo dufura ra'sii wuxuu leeyay jamcu dafiira waa safiinatin sufun dafiratin dufur saasoo odhanaya sida kale waa sheegaya lafteeda in loo dabdiyey laakiin wuxuu sheegayaa culammada luqada qaar inay yidhahen waa laxni dafra waayahay bacdu ahlicilmi waxay kala farqiyeen xaydka iyo janaabada oo waxay yidhahdeen janaabada in loo furfuraa waa waajib laakiin xaydka in loo furfuraa waajib maaha waxaa la soo naqliyaa markii loo sheego lagu yidhi caaisha timaha waa in la furfuraa baa la yidhi oo cabdullaahi baa sidaa yidhi markaase waxay ku tidhi oo mu'amro inay dumarku timaha xiiraan dee waxa weeye markaa la furfuraayo timaha inay xiidhaan mu'amro markaase waxay sheegtay inay wax timay furfuri jiran jirin tima inaynay furfuri jirin ayay sheegtay ma inkaara ay ku inkirayso dumarku timaha inay xiiraan inaynay bannaanayn waa garanaysa laakiin waxay uga jeeddaa tashniic ay markaa hadalkaa ama qowlkaa ay tashniicinaysa qolyaha kala farqinaya janaabada iyo xaydka waxay leeyihiin xadiidku wuxuu maxfuud ku yahay eh, ligusli iljanaaba ama ziyaadada lilxaydati sheegaysa waa shaaddo waana sida alcallaamatu ibnulqayim uu maray imaam muslim laftiisu markuu saxiixa ku soo warinayo labada riwaayo muslim bay ku sugan yihiine wuu tilmaamayaa riwaayada inaan lagu waafiqin marka nooc yacni markaa in riwaadda kale jamaca ahi khilaafsan yihiin ayuu tilmaamaya waxay ka dhigayaan inay tahay ishaaro uu iclaal ishaarayo alcallaamatu ibnuqayim waxauu yidhi ziyaadada lilxaydati sheegaysaa waa shaado albaani laftiisuna waa ku raacayo silsilatu axaadiisi asaxiixa xadiiska markuu ku soo arooriyey wuxuu marayaa ziyaadadaasi inay shaadda tahay ibnuqayimna waa ka soo naqlinaya isaguna waa waafaqaya saas aawadeed wuxuu maray in ligusli aljanaaba ay u furfurayso gabadhu laakiin xaydka aynay u furfurayn khulaasadu waxay tahay almadhab asaxiix waa in la yidhaahdo labada midnaba inay u furfurtaa waajib kuma aha mooyaane timuhu inay aad u adag yihiin oo danniga khaalibkaa lays odhanayo biyuhu ma gaadhayaan guntooda ama shay timaha ka mida gaadhi maayaan ama maqaarka iyo haragga ka hooseeya gaari maayaan haddii sidaa lays yidhaahdo mid walba in la furfuraa waajib noqonays waxaana lagu xambaaraya xadiiska ummi salama timaheedu inaynay fara badnayn ila dumarka qaarna timahoodu aad bay u badan yihiin qaarna timaheedu waa yaryihiin qaar baa timahoodu aada aynay u cufnayn qaarna timahoodu aad iyo aad bay u cufan yihiin saas aawoodee haddii la tidco oo aad loo adkeeyo waxaa loo malayn karaa inaan biyahaasi ka gudbayn ama aanay dhex gelayn marka waxa weeye xadiiska ummi salama maadaama nebigu sala allahu aleyh wasalam uu garanaayo timaheeda in biyuhu gaarayaan ayuu sidan ku yidhi baa lagu xambaaraya marka laakiin haddii waxa weeye markaa biyihii aynay gaadhayn xaalka noocaas ah waxay noqonaysaa in la furfuraa inay waajib noqonaysa sheekhu waxau uhi raximah ullah wa idaa tahurat ilxaa'idu fii asnaa'i waqti asalaa hadday gabadhii ay daahir noqoto xaa'idka ahayd wakhtigii salaadda dhexdiisay daahir noqoto xilligii salaaddu joogtay wakhtigaa dhexdiisay daahir noqoto wajaba calayha an tubaadira bilightisaal waxaa ku waajiba inay u degdegto maydhashaday maydhanayso litudrika adaa'a asalaati fii waqtiha si ay u soo gaadho u soo haleesho salaadda gudashada ay gudanayso wakhtigeeda gudaheeda ay ku gudanayso bimacnaa salaaddii inay kula imanayso wakhtiga dhexdeeda si ay ugu dhacdo waa inay u degdegtaa maydhashada fa in kaanat fii safarin hadday ku sugan tahay safar walaysa cindaha maa'un aanu agteedana ku sugnayn biyo aw kaana cindaha maa'un ama uu ku sugan yahay agteeda biyo walaakin takhaafu darara biisticmaali ha yeeshee dhib ay ka baqayso isticmaalka biyaha ay isticmaalayso aw kaanat mariidatan ama ay tahay mid bugta oo yadurruha almaa' biyuhu u dhibaayo fa innahaa tatayammamu badalan can alightisaal waa gaggabaysanaysaa ee xaal gagabaysigaasi beddel ka yahay ama xaalay ka beddelayso maydhashaday maydhanaysa xataa yazuula almaanic waxay sidaa u gagabaysanaysaa ilaa maanicu ka zuulaayo maanicaasi ka tegaayo umma takhtasil intaa dabeedna waa maydhanaysa wa inna bacda annisaa'i tatahuru fii asnaa'i waqti asalaa dumarka qaarkood waxay daahir noqdaan wakhtigii salaaddu joogtay xilligii salaaddu joogtay dhexdiisa ayay daahir noqdaan wa tu'akhiru alightisaala ilaa waqtin aakhar haddana waxay dibdhigaysaa maydhashadii wakhti kale u dibdhigaysaa wakhti kale ayay u dibdhigaysaa ee hor kama maydhanayso taquulu innahu laa yumkinuha kamaalu tatahuri fii hada alwaqt waxay dibdhigaysaa maydhashadii wakhti kale ay u dibdhigaysaa xaalay odhanayso inaanay u suuragal ahayn tahaaro qaadasho dhammaystirani wakhtigan inaan u suuragal ahayn yacnii sidaas ayuu dibdhigaysa waxay leedahay si dhammaystiran oo kaamila inaan u tahaaro qaataa oo u maydhaa iima suuragal aha marka ilaa wakhtiga ii suuroobayso inaan si fiican u tahaaro qaadan karo ayaan u dibdhigaya walaakin hada laysa bixujjatin walaa cudur sheikhu wuxuu idhi ha yeeshee kaasi xujana ma aha cudurdaarna ma aha sababay u dibdhigto maaha liannaha yumkinuha waxaa u suuragala an taqtasira cala aqali alwaajibi fi lgusl waxaa u suuragala waajibka inta ugu yar inay ku gaabsato an taqtasira inay ku gaabsato cala aqali alwaajib waajibka inta ugu yar fi lgusli maadhashada gudihiis wa tu'addiya asalaata salaaddana ay gudato fii waqtiha wakhtigii salaaddu lahayd gudihiisa ay ku gudato taasaa u suuragala uma idaa xasala laha waqtu saca intaa dabeed hadduu u xasilo u sugnaado wakhti markaa waxay ballaadhan oo tadahurkii dhammayska tirnaaye kaamilka ay tahaaro qaadan karto tadaharad waa tahaaro qaadanaysaa altadahur alkaamil tahaaro qaadashada dhammayska tiran bay tahaaro qaadanaysa sheikhu wuxuunoo tilmaamayaa raximahullah gabadhii hadday daahir noqoto xilligii salaadda gudihiisa walow wakhtiga salaadda ka hadhayba ha yaraadee waa inay degdeg u tahaaro qaadataa si ay salaadda uga gaadho u tukato haddii waxa weeye inta ay ku mashquulsan tahay eh, tahaaro qaadashadaas xilligii salaaddu u baxo markaa lafteeda waxay noqonaysaa inay markaa tukato marba hadday ka soo gaadhay xilligii salaadda qadra rakcatin kaamila oo maanicu intaa ka maqnaa waxay noqonaysaa inay waxaweeye deg u tahaaro qaadato deedna tukato salaaddaasi ha dhacdo wakhtiga gudihiisa ama qayb ka midi wakhtiga dabaddiisa ha ku dhaco ama iyadoo markaa wakhtigii baxay isla markaa ha tukatee sababtuna waxay tahay salaadan wujuubkeedu waa ku sugnaaday wujuubkaa salaaddee ku sugnaadayna si kale kuma gudan karto inay dahaaradii ka horraysay la timaada mooyaane marka waa inay u degdegtaa hadday safar ku sugantoo biyo aynay haysan waxay daahir noqoto iyadoo safar ah biyona aan haysan ama biyo waa haysataa laakiin ma isticmaali kartoo darar bayna u isticmaali karin ama way bugtaa oo biyaha ayaa dhibaya ama qabow daran baa jira waxay ku diirsatay iyo waxna ma haysato waxaanay ka baqaysaa danniga khaalibkaa inay wax ku noqonayso haddii biyaha ku maydhato xaalka caynkaasa way gegebaysanaysaa dabeedna waa tukanaysa intay tayammum la timaaddo ayay tukanaysa wa sallayta biasxaabika wa anta junub camr ibnu caas nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam camarow asxaabtaadii ma waxaad tujisay adigoo janaabo qaba wuxuu ugu jawaabay ya rasuula allah inii samictu allaha yaquul walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima nebiguna sala allahu aleyh wasallam waa u taqriiriyey kuma inkirin marka calaa kulli xaal maanic u diidayaa maydhashada hadduu yaallo waxay noqonaysaa inay gegebaysato oo biyihii ayna isticmaali karayn ama biyihii ayna haysan waa inay gegebaysataa waana inay tukataa wuxuu haddaba sheegay sheikhu raximahullah in dumarka qaarkood ay maydha dib dhigaan iyagoo wakhti haysta wakhtigii salaadda iyagoo ku cudur daaranaya si fiican wakhtigan uma tahaaro qaadan karo marka maadaama si fiican aanan u tahaaro qaadan karin maydhii waa dib dhigaynaa xilligii salaaddiina waa joogaa ta noocaasi wuxuu leeyahy sheikhu cudurdaar ma aha ma arrin khalad ah waa in waxa weeye qadarka maydh ugu yar waajib ah ugu yar waa inay markaa la timaaddaa markay saas la timaaddo waa inay tukataa hadhow fursad hadday u hesho tadahur dhammaystiran markaa waa inay la timaadaa waayah alfaslu alkhaamis fi alistixaadati wa axkaamiha waxaynu gelaynaa mawduucii ugu adkaa baabkan waayo dhiigagga dhiigga istixaadada baa ugu ishkaal badan waxaana markaa ishkaalkiisu yahay sida loo kala soocayo dhiigga xaydka iyo dhiigga istixaadada waxaa dhici karta weliba inuu wakhtiyada qaarkood istimraaro daa'imo see dhiiggii lagu kala soocaya keebaa istixaado noqonaya keebaase xayd noqonaya halkan baa waxay tahay muctarakul andaar mawdica culammadu marka ay aadka isugu khilaafeen waa sida loo kala garanayo loo kala soocayo dhiigga xaydka iyo dhiigga istixaadada wuxuuse ku hormarayaa inuu istixaadada tacriifiyo kole dersiga ku saabsan sida loo kala soocayo wuxuu noqonayaa dersiga berri insha allah bal hadda tacriifka aan gallo alistixaadatu istimraaru dami cala almar'ati bixaysu laa yanqaticu canha abada istixaadadu waa dhiiggu inuu daa'imo calalmar'ati gabadha ku daa'imo bixaysu si oo laa yanqaticu canha abadan weligeed aanu ka go'ayn aw yanqaticu canha muddatan yasiira ama uu go'aayo muddo yar kalyowmi walyowmayni fi shahri yacnii bishii inuu maalin ama laba maalmood oo kale go'ayo yacni muddo yar buu go'ayaa in alla inta kale waa mustamir dhiiggaas waa daa'imaya ayaama yar mooyaane dhiiggaasi waa daa'imayaa ama wuxuu go'ayaa bes muddo aad u yar ama maalin ah ama laba maalmood ah bishii fa daliilu xaalati aluulaa xaaladda hore daliilkeedu inuu dhiiggaasi uu yahay damu istixaada waxaa u daliila allatii taas oo laa yanqaticu addamu fiiha abadan dhiiggu marnaba aanu ka go'ayn maa habata fii saxiix albukhaariy waa xadiiska ku sugnaaday saxiixu albukhaari can caayishata radia allaahu canha uu caaisho ka warinaayo radia allaahu canha qaalat inay tidhi muslimna waa soo wariyey xadiiskee saynu hore u soo sheegnay qaalat waxay tidhi caaisha qaalat faatimatu bintu abii xubayshin lirasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam waxay tidhi faatima bintu abii xubaysh rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam waxay ku tidhi yaa rasuula allaahi innii laa athur rasuulki ilaahay anigu ma daahir noqdo wa fii riwaayatin ustaxaadu falaa athur yani istixaada igu dhacda dhiigga markaa waxa weeye iska furane soconaya ayaa igu dhaca oo ma daahir noqdo marka haddii aanu dhiiggu go'aynba in istixaada meesha timi xadiiskaasi daliil buu yahay wa daliilu xaalati saaniya xaaladda labaad daliilkeedu allatii laa yanqaticu addamu fiiha ilaa yasiira taas oo aanu ka go'ayn dhiiggu in yar mooyaane wax kale aanu ka go'ayn xadiisu xamnata binti jaxshin waa xadiiskii xamna binti jaxshin xaysu ja'at ila nabiy sala allahu aleyh wasalam markay u timi nabiga calayhi asalaatu wassalaam faqaalat yaa rasuula allah waxay tihi rasuulka ilaahayow innii ustaxaadu xaydatan kabiiratan shadiida aniga istixaada igu dhacda dhiiggaa shubandheerka ah ama dhabar furanka ah baa igu dhaca ama istixaadu waxaa dhiiggu iga furmaa xaydatan yacni xayd ama furan kabiiratan weyn oo shadiidatan daran alxadiida ay akmil ilxadiisa xadiiska dhammaystir ama iqra ilxadiisa rawaahu axmed wa abu daawuuda watirmidiyu xadiiska waxaa soo wariyey imaam axmed iyo abu daawuud iyo tirmidi wa saxaxa tirmidina waa saxiixiyey oo wuxu yidhi xadiisku waa saxiix wa xasanun saxiix buu yidhi xasanun saxiix wa naqala can ilimaami axmeda tasxiixahu tirmidi wuxuu ka soo raray imaam axmed tasxiixahu xadiiska saxiixintiisa ayuu imaam axmed ka soo raray tirmidi wa can ilbukhaariyi bukhaarina wuxuu ka soo raray taxsiininta uu xadiiska taxsiiniyo uu yidhi waa xasan almuhim khulaasada uu sheikhu inoo tilmaamaya waxay tahay tacriifka istixaadada uu tacriifinayo marka waa dhiig mustamir ah ama iska mustamir ku dhow oo intuu go'ayaaba ay yar tahay ayaa waxaa la yidhaahdaa istixaada ayaa la yidhahdaa marka sheikhu wuxuu ku gaar yeelay laba xaaladood istixaadadii waxay ku sugnaanaysaa istimraar dhiiggu daa'imo marnaba go'i waayo gabadhana xaydku inuu daa'imaa ma dhici karto hada laa yumkin yani waxay noqonaysaa gabadhu marna inay daahir tahay marna inay xaa'id tahay sida aayaddaba laga fahmaayo aayaddu ku tusinayso axaadiista nebiguna calayhi asalaatu wasalaam ay ku tusinayso marka xayd mustamiri ma jiro saas aawadeed tacayanat alistixaada taasi waa xaalad waxaana u daliila xadiiska faatima bintu abi xubaysh xaaladda labaad waxay tahay hadduu muddo yar go'ayo inta kale uu joogto yahay muddada yarna sheikhu mithaal buu ku sheegoo kalyawmi walyawmayni ayuu yidhi taasina daabitkeedu ma cadda muddada yasiirada layse biwaadix oo maalin ama laba maalmood buu yidhi saddexii ka waran afartii ka waran shantii ka waran war cad in laga yidhahday u baahanta ma kal kalyawmayni walyawmi bay la mid tahay mise waa ka duwanta sidaa u wad ilaa toban gaadhayso ila tobanku waa mudda yasiira binisbati libaaqi shahr marka loo eego bisha inteedii kale waxay noqonaysaa muddo yar qaliila binisbati ilaa baaqi shahr markaa daabit cad maaha waxa ugu fiican wallahu aclam in la yidhaahdo maadaama culammada qaarkood ijmaac ay ku soo rareen toddoba iyo toban maalmood inay ugu badan tahay muddo xayd oo intaa wax ka badan cid tidhi aan la haynin waa xayd ee muddada ugu badan ee xayd joogo toddobiyo toban lagu soo raray culamada qaarkoodna ay yidhahdeen wixii ka badan inaanu xayd ahayn waa bilijmaac sida ibnu xasmiba tasriixinaya daabidka in isaga laga dhiga ugu roon oo la yidhaahdo toddoba iyo toban maalmood wixii ka badan hadduu istimraaro wuxuu noqonayaa istixaada madaahibta qaarkood sida shaaficiyada iyo waxay maraan akharu muddati alxayd inay tahay shan iyo toban maalmood tatabbuca imaam shaafici uu tatabbucay oo intaas u ogaaday iyagoo ku dhisaya ay yidhahaan istiqraaq iyo tatabbucii imaamka baanu ku binaynaynaa intaa wax ka badan gabadh xayda ma helin markuu baadhbaaday oo tatabucay saas aawodee wixii ka badan waxaanu xisaabinaynaa inay tahay istixaada waana sida marka waxa weeye xanaabilada iyo shaaficiyada iyo maalikiyada qaarkood iyo ay maraan weeye laakiin maadaama ay sugnaatay shan iyo toban wax ka badan oo ibnu mundirba uu soo raraayo nuquushiina aynu sheegnay dumarka qaarkood laga soo raray toddobiyo tobanka maalmood iyada lafteedu waa qadar sugnaadaye naqliyo kala duwan baa lagu soo naqliyey iyadana ha la ictimaado wixii ka sarreeya intaas ee ka badan mar hadday tahay lam yaqul bihi axad cid tidhi ma jirto waxay noqonaysaa in la xisaabiyo inay istixaado tahay maxamed almukhtaar ashinqiidi sharaxiisa zaadulmustaknica uu ku leeyahay wuxuu isagoo ictimaadayaa sidaa jumhuurka mashhuurka ka ah oo shan iyo tobanka maalmood inay muddo xayd ugu badan badantah dabeedna wuxuu sheeganayaa inay ijmaac tahay shan iyo toban wixii ka badan inaan xayd ahayn laakiin hada ijmaac manquud linaqli akara min dalik ijmaaca waxaa lagu naqdiyey oo burinaya intaa in ka badan in la soo raray markaa sidaas aawadeed daabitka markaa ugu fiican wuxuu noqonayaa toddobiyo tobankaa wixii ka badan hadduu joogana istixaaduu noqonaya waxaana loo ictimaadayaa wixii intaa ka badan cid tidhi inaan la haynin waa xayd naqliga ugu badan ee gabadh laga hayaa inay xayddaana toddobiyo toban maalmood buu noqday daabitka marka waxa weye mudda yasiira kalyowm walyowmaynna daabit cad maaha waayo saddexdii ma yoomkiiyo yowmeynkay haleelayaan mise waa ka hadhayaan afartii miyay haleelaysaa mise waa ka hadhaysaa shantii miyay haleelaysaa mise waa ka hadhaysaa sidaa u wad ilaa toban ka gaadhayso axwaalu lmustaxaab baabkan waa baabkii ugu muhiimsanaa hunaa marbadu alfaras baytulqasiidku waa halkan marka insha allah darsigeenna berri noqon doonaa halkaa hainoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka waatuub ilayk